alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wsallama tasliima kasiira xadiidka boqol iyo lix iyo afartan can ibni cumara radia allahu tacaala canhuma can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam low yaclamu annaasu ma fi lwaxdati ma aclamu ma saara raakibun bileylin waxdah low yaclamu hadduu ogaan lahaa annaasu dadku ay ogaan lahaayeen ma fi lwaxdati waxa keli noqoshada keli ahaanta waxa ku sugan hadday ogaan lahaayeen maa aclamu yacni cilmi la mida ama ogaal la mida ogaalkaan ka ogahay oo kale maa saara raakibun bileylin waxdah maa saara ma socdeen raakibun mid wax fuushani bileylin goor habeena gudaheed ma socdeen waxdahu xaalu keligii yahay yacnii keligii safar markaa uma baxeen walow markaa rakuubba ha saaraado marka dhibta aan ka ogahay keli ahaanta hadday ka ogaan lahaayeen mid habeen marka waxa weeye markaa safri lahaa oo rakuub markaa fuuli lahaa keligii ma jireen waxay noqon lahayd inay aad yo aad isaga ilaaliyaan bay noqon lahayd inay aad yo aad isaga ilaaliyaan ayay noqon lahayd marka waxaa la boorrinayaa in marka safarka aan markaa keli ahaanta inan lagu safraa inaynay fiicnayn khaas ahaan goorta habeenka farqina ma kale lahaa haddii cagaha lagu soconaayo iyo haddii rakuub la saaran yahay ee rakuubka waxaa loo soo gaar yeelay waxaa dhici karta shakhsigu hadduu rakuub saaran yahay inuu is yidhaahdo dee adigu markaa waad ka duwan tahay baa dhici karta inuu is yidhaahdo or qofkii soconayey mar haddaad rakuub saaran tahay wehel la waad haysataa oo rakuubkaaba ku wehel ah mar labaadkana dee ruuxan waad ka markaa roon tahay cagaha ku soconayo dee dhibtii marka waxa weeye dhibaatooyinka qaarkood baad markaa ka baxsan kartaa ama ka badbaadi kartaa markaa si aan taa laysu odhan ayaa raakibka si gaara loo xusa laakiin hadduu caga ku soconayana waxay tahay saas in la mid xukun ku sugan yahay amaba uga awalaysan yahay qofku isagoo keligii ah inuu habeen socdo maxaa loo diidaya culammadu waxay yidhahdeen dhibaatooyin baa iman karoo waxaa suurtoobi kartaa inuu waxa weeye e, shayaadiintu dee habeenkiibay faaftaa markaa dee waxa weye shayaatiin inay duubsataa suuroobi karto qofka keliya ku soo dhiirato waxaa kaloo dhici kartaa inuu marka waxa weeye dariiqii ku luloodo markuu keligii yahay licidu la sheekaystiyo waxba markaa ma weheliyaan dabeedna markuu markaa luloodo inuu ambadaa dhici karta meel kale ka dhaco waxaa kaloo dhici karta tuug iyo yacni markaa waxyaalo kaloo dhibaatooyin inay haleelaan baa suuroobi karta maadaama waxyaalahaasi ay dhici karaan inay habeenkii haleelaan ruuxii iska markaa socodka ahaa ee socdaalka ahaa ayaa markaa waxaa la tilmaamaya inaanu keligii socon keligii inaanu socon ayaa laga tilmaamaya marka labada lafteeda waa laga fiican yihi waayo xadiis baa wuxuu ku soo arooray alraakibu shaytaan waalraakibaani shayaanaan waalhalaasatu rakbun yacnii dhaleecaynta in laga simay midhka iyo labada oo ka keligii waxa weeye safarka ah ee rakuubka saarani ee keligii ahi yacni ficil shayaan oo kaleu samaynayaan alraakibu shaytaan bimacnaa ficilkiisa ficil shayaana waalraakibaani shayaanaan labada marka waxa weeye raakibaanka ahina waa laba shaytaan bimacnaa ficillo shaytaan bay iyaguna la imanayaan waalhalaaatu rakbun saddexdu waa jamac safar weeye yani saddexdii waa laga saaray marka waxaa laga qaadanayaa in waxaweeye labada lafteeda in laga fiican yahay labada maxaa looga fiican yahay labada waxaa looga fiican yahay waxaa dhici karta iyagoo cidlo maraya dee inay iskhilaafaan oo ayba islaayaan ya way isku dhici karaan dee cid kala qabata iyo cid kala maslixda midnaba lama joogto cidlayna marayaan marka si aan dee dhibtaasi uga iman ayaa markaa iyaga laftoodana la yidhi waa laga fiican yahay sida ugu fiican waa saddex markaa in lagu safro weeye xadiidka aynu sheegnay alraakib shaytaan walraakibaani shaytaanaan wahalaaatu rakbun wuxuu ku sugan yahay saxiixa waaya haddaba waxay yidhahdeen wadaadada qaarkood ba waxay leeyihiin keli ahaan inuu ku safro goorta la diidaye ee aynay fiicnayni waxay noqonaysaa waa markii aanu ilaahay weheshanayn hadduu weli ilaahay yahay ya oo dee allah weheshanaayo keligii laguma tirinayo xaalka noocaasa dhibi kuma sugna laakiin taasi waa mujarad ra'yi qowlka noocaasi waa khalad oo sax ma aha waayo dee lama kala reebin nebiguna calayhi salaatu wasalaam markuu xadiiskan sheegaayey wuxuu la khitaabayaa awliyadii ilaahay hadalka nebiga cidda ugu horraysee soo gelaya waa saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam waa iyagaa la joogo uu la hadlayey awliye ilaahay bayna ahaayeen awliye ilaahay bayna ahaayeen dukhuul awaliyay soo gelayaan ummaddu marka dambey tabac ahaan u soo gelaysa laakiin dukhuulka awaliga ah ee marka ugu horraysa cidda soo gelaysa waa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam marka dee in iyagu soo gelayaanna shaki kuma jiro shaki kuma jiro saas aawadeed qowlka noocaasi ay marka mashaayikhda qaarkood ay sheegayaan shuraaxda qaarkoodna ayba soo naqlinayaan waa qowl marka waxaweye aan munaasib ahayn oo qalad ah sax maaha xadiidka boqoliyo toddobiyo afartan can cabdillaahi bni camrin radia allaahu tacaala canhuma yaquul jaaa rajulu ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam faista'danahu fi ljihaad cabdulaahi bnu camrin waxa uu yidhi ninbaa u yimi nabiga calayhi asalaatu wassalaam faista'danahu waa idan weydiistay oggolaansho ayuu weydiistay oo nebiga ka dalbay inuu u oggolaado ayuu weydiistay filjihaadi jihaadka u oggolaado fa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam axayun ma nool yihiin labadaadii waalid aabbaha iyo hooyadaa ma nool yihiin qaala nacam wuxuu yidhi haa qaala fa fiihimaa fajaahid wuxuu nabigu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam fa fiihimaa fajaahid ay fajaahid fiihimaa ay fii birihima ku jihaad samafalkooda fajaahid marba hadday nool yihiin labadaadii waalido arrinku sidaa yahay idaa kaana amru kadalik fajaahid yacni jihaad oo fadli jihaad waxaad ka raadisaa labada waalid oo naftaada ku daali sidaad ugu samafali lahayd una raalligelin lahayd marka fiihimaa waxaa ku camal falaya ficil marka la qadarayo oo uu fasirayo ficilka joogaa fajaahidda dambe kuma camal falayso sababtu waxay tahay fa'da waxaa ka dambeeya waxaa fa'da ka horeeya kuma camalfasho hal masale mooyaane hal masala laga reebaa halkaa masale waa maxay waa markay fa'da ay daba dhacdo ama ama markay daba dhacdo fa'da waxa ka dambeeya waxa ka horeeya waa ku camalfalaa fa'da waxa ka dambeeya waxa ka horeeya waa ku camalfalaa fa ama alyatiima falaa taqhar oo ammaada iyo fa'dii oo jawaabu shardi ee awalkeed dhacaysay oo jawaabu shardigii rabtinaysay waa in waxba u kala dhexeeyaan waxa u kala dhexeeyaana lix umuurood waxbay noqdaan lix shay baa markaysaga marba mid u dhexeeya lixda shay waxaa ka mid a inuu yahay macmuulu ficlin bacda fa'in yudkaru yacni ficil fa'da dabadeed la sheegaayo inuu markaa waxa weeye macmuulkiisa waa loo dhexaysiiyaa ama mafcuulkiisaoo kale fa ama alyatiima falaa taqhar waa suuradaasoo kale weeye marka lixdii masaley ka mid tahay marka taasi waa mustathnan taa haddii aynay ahayn waxa fa'da ka dambeeya waxa fa'da ka horreeya kuma camal fara markaa saas aawadeed fajaahid ficiluu fasirayaa la qadarayaa oo macnuhu wuxuu u dhacayaa fajaahid fiihimaa fajaahid yacni ku jihaad iyaga sha'nigoodoo yacni naftaada ku daali si aad u gelin lahayd oo ugu samafali lahayd fajaahidda dambena waxay noqonaysaa faadu inay tahay faa'ul fasiixa sharti muqadaray jawaab marka u noqonayso ay idaa kaana alamru kadalik fajaahid markaa macnuhu saasuu dhacaya xadiidkan wuxuu tilmaamayaa nin nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo idan weydiisanaya jihaadka uu idan weydiisanayo ka dalbaayo inuu idmo ninkaa waxaa soo aroortay riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay in la odhan jiray jaahimatu ibnucabaas ibni mirdaas insaa la odhan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka idan weydiistay oo inuu ogolaado weydiistay jihaadka nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey su'aal ku saabsan axayun waalidaak waxaa laga qaadanaya istifsaal lmufti muftigu inuu markaa tafsiil kala weydiiyo haddii arrinka xukunkiisu kala duwanaanayo ruuxa saa'ilkaa inuu tafsiil kala weydiiyo ma sidan bay ahayd mise sidan bay tahay istifsaalkaas ayaa ku sugan wuxuu idhi labadaadii waalid ma nool yihiin wuxuu ku yidhi haa qaala fa fiihimaa fajaahid culammada qaarkood waxay yidhaahdeen jihaadka waxaa loo jeedaa jihaadu lugawi jihaadkii luqawigaha baa loo jeedaa ee jihaadkii sharcigaa laga tilmaami maayo waxaa looga jeedaa naftaada ku daali oo aad ugu dadaal sidaad ugu samafali lahayd u raalli gelin lahayd aad iyo aad ugu dadaal haddii markaa macnaha la yidhaahdo waxa weeye majaas ahaan baa jihaadka loogu magacaabay oo asalkeedu waxay ka dhignayd yacni waxa weeye samafal markaa iyo raalligelin iyo daalin naftaada aad daalinayso oo jihaadkii yacni la mida bimacnaa fadligii jihaad aad ka helayso la kaalay waa aqbalaysa macnuhu calaa kulli xaal waa isu tegayaan macnuhu waa isu tegayaan marka waxaa laga qaadanayaa labada waalid samafalkooda iyo siduu markaa u fadli badan yahay iyo in wakhtiyada qaarkood jihaadkaba laga hormarinaayo samafalka labada waalid la qadimayo la hormarinayo baa laga qaadanaya waxaana marka jamaahiirta culammadu ay yidhaahdeen jihaadku hadduu fardu kifaaye yahay samafalka labada waalid baa la hormarinaya bacdi culammada ka mid oo aan dee waajib ka dhigin laazim ka dhigin waa jiraan odhanaya isagoo farducaynba ah haddana waxa weeye labada waalid in la idan weydiistaa mid waxa weeye laazima maaha waayo dee xadiiskan baa ku soo arooray xadiiskanna shaksi baa lagula hadlayey muslimiinta jihaadayna waa fara badnaayeen yacni hadday noqon lahayd marka waxa weeye in eh, shardi ay u tahay waalidadu markaa inay u idmaan oo u oggolaadaan dee si caama arrinkaa loogu odhan lahaa ama waxa weeye marka waxyaalo kalea soo aroori lahaa bacdi halkaa ka saaray waa jiraan laakiin jamaahiirta culammadu waxay qaateen xadiiskan waxaana yidhaahdeen wax shakhsi ku gaara ma aha ee wuxuu noqonayaa caamun min xaysu lmacnaa shakhsi walba oo markaysaga waalidadii ay nool yihiin in la odhanaayo sida ninkaa loogu jawaabay fa fiihimaa fajaahid haddii aynay u idmin yani la odhanaayo iyaga samafalkooda yani markaa fadli jihaad ka raadi oo naftaada ku daali sidaad u raalli gelin lahayd oo ugu samafali lahayd taasaa laga qaadanaya waana tuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam inamaa qawlii limra'atin waaxida ka qawlii limi'ati imra'a waxay ka dhigan tahay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadalkayga aan gabadh keliya ku idhaahdaa boqol dumara hadalkan ku idhi oo kale uu la mid yahay bimacnaa gabadha keliya warkan ku yidhaahdaa kuma gaar ahaa macnuhu dhacaya saas aawadee bacdu ahlicilmi waatay yidhaahdaan shakhsi keliya wixii lagula khitaabo wuxuu noqonayaa caam ayuu noqonaya caam ayuu noqonaya marka waxaa laga qaadanayaa jihaadkii markuu fardu kifaaye yahay biriga labada waalid baa muqadamka oo ka horeeya waa tii aynu soo marray xadiiskii markaa sheegaayey in markaa jihaadka la dembaysiiyey oo birul waalideynka la hormariyey oo dee camalladii waxaa ugu khayr badan alsalaatu calaa waqtiha yacni bacda aliimaan waxaa lagu xigsiiyey birul waalideyn labada waalid in loo samafalo waxaa lagu sii xigsiiyey maxaa ku sii xigay markii la yidhi waxaa lagu xigsiiyey aljihaadu fii sabiili illah marka maadaama samafalkii labada waalid iyo jihaadkii samafalka labada waalid la hormariyey oo jihaadka la dambaysiiyey waxaa laga qaadanayaa inuu muqadam ka yahay wa taqdiimu alahami faalaham ama taqdiimu alahami qabla almuhim shaygii marka muhimadda badnaa baa la hormarinayaa dabeedna ka ku soo xiga xagga muhimadda ayaa lagu xigsiinaya wahaakada marka jihaadku hadduu yahay fardu kifaaya labada waalid in loo samafalaa waa fardu cayn marka waxa weeye fardu caynkuna muqadam buu ka yahay fardu fardukifaayaha saas aawadeed baa labada waalid yacni markaa samafalkooda la hormarinayaa wakhtigan looga idan qaadanayo ee idankoodu muctabar noqonayaana waa inay muslimiin yihiin ee eh, haddii ay gaalo yihiin xaalka caynkaas ah yacni idankoodaasi markaa meesha markaa ma imanayo marka bishari waa inay marka muslimiin marka ay yihiin oo labada waalid eh, marka waxa muslim ay yihiin haddii aynay ahayn dee waxaweeye xaalka caynkaasa idankoodu waa dhacaya meesha waa ka baxaya hadduu jihaadkii fardu cayn noqdo eh, ahlucilmigu waxay yidhaahdeen xaalkaas waxaa la qadimayaa jihaadka la hormarinaya jihaadka ayaa la hormarinaya oo muqadam markaa noqonaya ahlucilmigu saas yadaa bay yidhahdeen waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid a xaqa labada waalid siduu u weyn yahay waa laga qaadanaya waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid a saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam yacni camalladu siday u kala fadli badan yihiin iyo sida markaa ay samaynayaan inay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam inay wax ka weydiin jireen oo ay la tashan jireen ayaa laga qaadanaya taas ayaa laga qaadanaya xadiiska boqol iyo sideed can ibni cabbaasin radia allahu canhuma anahu samica anabiya sala allahu aleyh wasalam yaquul ibnu cabbaas bukhaari wuxuu ka soo wariyey inuu ibnu cabbaas maqlay nabiga calayhi asalaatu wasalaam yaquulu xaalu odhanaayo laa yakhluwanna rajulun biimra'atin yaanu la gaar noqon rajulun ninna bimra'atin gabadh yaanu la gaar noqon oo khaali aanu la noqon yacni khalwa aanu keligii meel gaara ah, yacni la joogin ama kula gaar noqon waxaa loo jeedaa gabadh ajnabiyada ah. gabadh gayaan waa ah sharcan oo u guursan kari lahaa hadday madax bannaanaan lahayd yaanu keligii la noqon marka bimra'atin ma soo gelayso tii maxramka ahayd soo geli mayso walaa tusaafiranna imra'atun ilaa wa macaha maxram walaa tusaafiranna yayna safrin oo yayna safrin nuunu tawkiidkan mutaqalkii wuxuu ka dhigan yahay ficilkii in saddex goor lagu celiyey laa yakhluwanna yaanu la khaali noqon oo la gaar noqon rajulun nin bimra'atin oo yaanu la gaar noqon oo yaanu la gaar noqon atawkiid la adkaynaayo walaa tusaafiranna yaynay safrin oo aynay markaa waxawe sadcaalin ama socdaalin imra'atun gabari ilaa wa macaha duu maxram xaal axwaasha ka mida ilaa walxaal macaha xaaluu weheliye mooyaane maxramun mid maxram u ah nin markaa gayaan aanu ahayn sharcan ama aabbaheed ah ama walaalkeed ah, ama kay eeddo ruma u ahayd ah ama kii adeer ruma u ahaa ah ama kii abti ruma u ahaa ah ama kuwa la midka ah waa tamthiil intaynu sheegaynaa mid maxaarimteeda ka mid ah siduu doonaba markaa maxram ha ugu noqdo maxramkaasi ha ahaado mid nasab ku yimi xag nasab mid ka yimi ha ahaado ama xag naasnuug mid ka yimi ha ahaado oo naas ay wada jaqeen ama markaa naasku maxramnimo u sababayo ama mid markaa waxaweeye eh, ku yimi xididnimo ku yimi ha ahaado yacni noocu doonaba maxramnimada ha ku timaadee nin maxram u ahi inuu la socdo mooyaane eh, midaan sharcan gayaan u ahayni inuu weheliyo mooye si kale u safrin xaaluu ninkaa maxramkii weheliye mooyaane faqaama rajulu nin baa kacay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow uktutibtu fii ghaswati kada wa kada waxaa laygu qoray duulaanka kaa iyo kaas ah bimacnaa wuu magacaabay markaa ku ahaa duulaanka jihaadka ahe caynkaasa baa laygu qoray intuu sheegay wa kharajat imra'atii xaaja wayna baxday buu yidhi imra'atii haweenaydaydu yacni markaa sawjadii aan qabay ooridaydii xaajatan xaalay xajinayso bimacnaa xaj niyaysan tahay bay baxday yacni maxaan yeelaa jihaadkaygaan iska raacaabaa macnuhu u dhacaya mise yadaan la xajiyaa qaala dahab nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam tag oo faxjuj maca imra'atik wa fii lafdin faxujja marna waa la isku idqaamay marna waa la kala fakiyey waana isku macnan waana isku macne faxjuj xaji maca imra'atik haweenaydaada la jirkeeda la xaji yacni iyada la xaji oo bimacnaa khaswada iyo markaa duulaanka ka hadh jihaadka ah iyada marka waxa weeye la xaji yacni maxram oo kale u noqo maqaamkii maxramka xadiidka waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim labadu waa soo wariyeen oo isku waafaqeen xadiidkanna wuxuu sheegayaa laba mas'alo masalada koowaad waxay ku saabsan tahay inaan khalwo lala samayn gabadh ajnabi ah oo gabadh gayaan ku ah sharcan inaad la gaar noqoto keligaa meel waa fitno waa in laga fogaadaa layska jiraa waxaanuu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam maa khalaa rajulun biimra'atin ilaa kaana ashaytaanu haaliahumaa nin gabadh lama gaar noqdo keligii in shaydaanku ku saddex yahay mooyaane yacni nin kasta oo markaa gabadh keligii la gaar noqda gayaan u ah shaydaankaa weheliya shaydaanka ayaana markaa eh, doonaya inuu isku fitneeyo ayuu doonaya saas aawadeed waa in laga fogaadaa layska jiraa waa ariiq fitno weeye shaytaankuna dumarka aad buu ugu adeegsadaa inuu dadka ku lumiyo fattaquu dunya wattaquu nisaa xadiis kale waata laynooga digaayo adduunyadana iska jiro iska ilaaliya fitnada adduunyada iyo fitnada markaa dumarka labadaba iska jira labada mid walba iska jira marka aad yo aad waa in looga taxadiraa xataa waxa weeye dhigisuu qur'aan u dhigaayo waa inu kula gaar noqon ama wax kale u dhigayo waxaa dhici karta gabadhaasi wakhtiyada qaarkood dee inay tahay gabadh qaraaba ah laakiin maxram aanu ahayn dee waa in markaa waxa weeye uu iska ilaaliya iska jiraa kaalay wax ii mari iyo kaalay qur'aankan ii dhig iyo inuu kula gaar noqdo waa inuu iska jiraa iska daa wax kalabe ya yani waa in laga fogaadaa khalwadii marka waxa fitna weeye yacni dadku markaa hadday la joogaan cid maxramkeeda ah way asturan tahay waxba u dhigi karaa dhib male dhib male haddii waxa weeye ay badan yihiinna yani khalwadii kolley waa ka baxaysaa laakiin waa inuu iska jiraa marka waxaan yani ku dhowaansho iyo ikhtilaad iyo ashyaada waa inuu iska jiraa laakiin markay gabadh keliya noqoto iyo nin keliya xaalka noocaasa fitnadii waa ka sahlan tahay wakhtiyada kale waayo marka waxaweye la badan yahay wax dhici karto inaan la odhan karin ayaa wakhtiyadan marka kale marka la odhan karaa marka aad iyo aad waa in looga taxadira laga fogaadaa waa in laga fogaadaa oo aad yo aad looga taxadiraa khalwadaas oo layska ilaaliyaa masalada labaad ee xadiisku sheegayaa waxay tahay inaan gabadi keligeed safrin iyadoo maxram weheliye mooyaan nimaan sharcan gayaan u ahayn inuu la socdo mooye waa inayna safrin waxaa kaloo la mida sida xadiis kale ku soo aroortay ka la safraya hadduu ninkeedii yahay kan laftiisuna waa ku tusinayaa oo xadiiska aakhirkiisaabay ku sugan tahay hadduu ninkii qaban yahayna waxa weeye waa fii macna almaxram bal waaba ka awlaysan yihi marka hadduu ninkeedu la socdo waa safri kartaa haddii waxa weeye markaa maxram nin u ahi la socdana xaaladdaana waa safri kartaa haddii kale inayna safrin baa xadiisku sheegaya waana caam cumuumka kolley waxbaa ka baxaya oo waxaa jira safar daruura baa jira maalan gabadhiiba waxay joogtaa beled markaa kufri bay joogtaa qaraabadeedii markaa gaala weeye way islaamtay inay hijrootay doonaysaan xaalka caynkaasa waxay hijroon kartaa biduuni maxram waana dhacday oo dumarkii saxaabada ahaa qaarkood waxay soo hijroodeen iyagoo keligood ah ummu kulhuum bintu cuqba keligeed iyadoo abay soo hijrootay qaraabadeediina markaas waxay ahaayeen dee gaalay ahaayeen iyagaaba doonaya markii dambe in loo celiyo ummu ayman waxay soo hijrotay keligeed iyadoo ah marka xaalkaas hadday tahay safarka noocaase hijradoo kale gabadhii ay ku qabsato keligeed bay hijroon kartaa waa ka hadhanta waxaa la mida haddii waxa weeye gabadhi markaa waxa meel cidla aho bahgooyaa marka ay joogto xaalka caynkaasaan lidaruura keligeed waa u safri kartaa rufqadiioo kale ka tagtay siday caaisho uga tagtoo kale ama nin bay heshay badda ay raacdo xaaladda noocaasa ama keligeed baabay socotay taasi waxay noqonaysaa daruura caaisho iyadoo aan la ogeyn baa laga guuray la moodaayo dee inay markaa rakuubka saaran tahay oo hawdajka ku jirto iyaduna dee bannaanka korkay u baxday waa xishoonayso waa fogaatay markii dambena waxaa ka lumay qalabadeedii ay sidatay wax ka mida ka lumay markii dambena raadintiisay ku dheeraatay waxay timi meeshii oo laga guuroo cidiba ayna joogin aan cid loo yaqaana jirin qisada waynagii soo marray safaan ibnu mucadal baa soo maray waa soo qaaday may odhan yacni nin ajnabiyaa tahay ku raaci maayo ordigadka isna isma odhan inaad gabadhan qaaddo de waxbaa ku jira ama markaa dembi baa ku jira isma odhan xataa markii dambe de laguma naqdin oo waa la taqriiriyey inuu soo qaado waayo nebigu inkaar wax layha ma samayn waa taqriir inuu ka aamusay oo arrinka noocaasa aanu waxba ka sheegin waxay tilmaamaysaa inay bannaan tahay taasoo kalena inay bannaantaha laga qaadanaya taasoo kale inay bannaan tahay laga qaadanaya yacni masalan meel baa markaa wax ka dhaceen dadkii baa kala hadfay gabadh baa markaa waxa waxawayan waxay ka luntay dadkeedii way ka luntay way u socon kartaa si ay u raadiso waayo waa xaalatu daruura ya haddii meel qax ka dhaco kale oo dadka kala yaacaan meeshiina waxaway laga qaxay yadiina marka ay ka hadaftay dadkeedii raadinta ay raadinayso way u socon kartaa waxay noqonaysaa xaalatu daruura ayay noqonaysaa haddii gabadha ay u baahan tahay oo kale cilaaj ay u baahan tahay keligeed ma iska safri kartaa ama la odhanaya waa xaalad daruuro ah ahlucilmigu waxay dhahen maya suurada noocaasi iyadu ma soo gelayso waayo in la yidhaahdo waxa weeye cilaajkaasay keligeed u safri kartaa waarid ma noqonayo daruura ma bannaynayso inay waxa weeye taas markaa ay cilaaj iyo dawo ka heli doontana lama oga inu markaa dawadu halkaa ku kooban tahayna mid waxa weeye ay markaa ku sugan tahay oo halkaa ku kooban tahayna markaa waxa iyadana mid la ogyahay ma aha saas aawoodee calaa kulli xaal waxay yidhahdeen culammadu taas daruura bannayn mayso cumuumka adilada la qaadanaya masale kale haddaba isweydiin leh oo ku saabsan xajkii faralka ahaa xajkii faralka ahaa gabadhu hadday maxram weydo ama nin kaxeeye ay weydo keligeed ma u safri kartaa mise keligeed uma safri karto waa masale fuqahadu ay isku khilaafaan oo culammada qaarkoodna ay ka istisnoonayaan oo masalada noocaasa ka reebayaan culammada qaarkoodna cumuumka ay gelinayaan jamaahiirta culammadu masalada waa bannaynayaan haddii markaa dariiqu ama aamin yahay ama rufqo wanaagsan oo kale ay la socoto oo dumar markaa siqaada oo kale ay weheliso qaarkood baa waxay leeyihiin dumarkaa mid ka mida waa in maxram la socdaa ama ninkeedii la socdaa qaarna taa shartin maayaan waxay leeyihiin jamac dumar oo siqaad ah oo lagu kalsoon yahay hadday la socoto way la safri kartaa xajkii way u bixi kartaa qaar baaba qowl ghariiba la yimi oo waxay yidhaahdeen gabadh siqada keliya ku filanba hadday laba yihiin oo haddii dee wax helaan maxay iska daafici karaan ya hadaan ragba la socon yani waxa weeye dee laba dumari waxay iska daafici karaan ma jirto marka cumuumka adilada haddii la eego diladu waxay sheegaysaa adiladu caam bay sheegaysa imaam axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu raahuuya iyo jamac kaleo culammada ka midii waxay mareen in sharti ay tahay gabadhu markay xajinayso safarkii in maxram la shardinayo maxramu ilaaba ilaa waa inuu la socdaa ama ninkeedii la socdaa waa shardi bay yidhahdeen haddii taas aynay haysan xajkuba waa ka dhacaya shuruudday ka mid tahay shuruudahay ku dareen laakiin jamaahiirta culammadu shuruudaha kuma darin shardiyada kuma darin siday xanaabiladu u qabaan shardiga ayaa xanafiyaduna shardinimada u qabaan taabiciinta qaarkoodoo sidaa qabayna waa jiraan sida xasanulbasri iyo nakhaci culammada shaaficiyada laftooda ibnu mundir inkastuu caalim mujtahida noqday eh, haddana shaaficiyadu markaa ku tirsan yihin laftiisu wuxuu qabaa shardiga ibnulmundir dariiqu hadduu aamin yahay baa culammada qaarkood ay leeyihiin waxa weeye amnu ariiqna hadduu jiro ciddaasina cidna ay la socoto walow markaa dumar siqaadaba ha noqdaane xaaladda waa bannaantay waana sida shaaficiyaduna mareen waa sida shaaficiyaduba ay mareen qowl hariiba ah waxaa la yimi sheikh marka culamada shaaficiyada ka mid oo qafaan la odhan jiray alqafaan cabdulaahi bnu axmed waxauu yidhi haddii ariiqu aamin yahay safarka xajka iska daaye safaro oo dhan bay u safri kartaa amnu ariiqun haddii la helo saas aawoodee xaafid ibnu xajar muxuu odhanaya wa araba qowl hariiba buu la yimi alqafaal qowl hariib ah ayuu la yimi asxaabu wujuuha shaaficiyu ka mid yahi waxaan odhanayaa wastaxsanahu alruuyaani saaxibu lbaxri baxrulmadhab baa istixsaano oo shay xasana ku tiriyey ha yeeshee wuxuu yidhi waa khilaafu nasi bimacnaa sida kale waa u fiicnaan laha haddaanu naska khilaafsanayn baa markaa macnuhu u dhacaya waayo naqdu ka daba keena ou yidhi waa khilaafu nasi walakinahu ayuu markaa dee naska hadduu khilaafsan yahy wuxuu noqonaya waxa naska khilaafsani marduud buu noqonaya shay xasana noqon maayo marar badan baa marka uu cibaarada isticmaala aad bay ugu soo noqnoqotay kitaabkiisi uu leeyahay shaygaasi caynka intuu sheego deedna u yidhahdo waa khilaafu nas waa khilaafu nas yacni marka ruuyaani ibnu xasmi waxa uu yidhi laba cumuum baa iskhilaafay walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila wa caam iyo walaa tusaafiranna imra'atun ila wa macaha maxram isna waa caam labada caam ee iskhilaafay wuxuu odhanayaa kan baa la khasisayaa saas aawadee walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila wuxuu noqonayaa khaas kanna wuxuu noqonayaa caam waayo safarkaasi waa safar faral ah haddaynay fariidatu xaj aynay gudan maxramna aynay haysan awooddii kalena ay u leedahay inay xajido waxay noqonaysaa safarkaasi faral buu ku noqday mar hadduu faral ku noqdayna cumuumkan waa la khasisaya waxaa la odhanaya safarka faradka waa ka hadhaya safarka faralka ahi waa ka hadhaya oo keligeed bay soo xajinaysaa faralkii fariidadu ka hadlaya xaj kale oo sunnaha ka hadli maayo hadduu jiri lahaa buu yidhi markaysaga yani in la odhan lahaa gabadhu yaynay xajinin oo ama safar yayna u bixin iyadoo xajinaysaa ilaa wa macaha maxram oo xajka nahyiga lagu sheegi lahaa dee markaa waa la raaci lahaa oo waxaa la odhan lahaa markaa ma xajin karto biduuni maxram xaj safar keensanaya safaray ku xajinayso ma safri karto inuu maxram weheliye mooyaane saasaa la odhan lahaa laakiin mar haddaan xadiis markaa xajkii u diidaya aan lahaynin biduuni maxram oo safar ay ku tagto xajkii daliil u diidayo nasan u sheegaya aan lahaynin dee waxa weye waxay noqonaysaa cumuumkan waa la khasisaya adilada kaleana lagu khasisaya halkaasu ka saaran xaafid ibnu xajar waa tacaqubay fatxulbaariga waxaan odhanayaa daliilka gaarka uu sheegaayo xajka u diidaya waa soo arooray walaa taxujanna imra'atun ila wa macaha maxram xadiiska bazaar waxaa ku soo arooray inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam gabadhyaynay xajinin iyadoo uu maxram weheliye mooye si kale yaynay u xajinin daara qudnina riwaayo kaluu soo wariyey iyaduna macnahaasoo kale tilmaamaysa ibnu cawaana saxiixiyey saniiciisu wuxuu eegaya halkan uu ka aamusay isaguna inuu markaa quweynayo saxiixinayo laakiin tasxiixa waxaabuu markaa tasriixiyey kitaabkiisa addiraaya ayuu xaafid ibn xajar odhanaya isnaadkiisu waa saxiix uu ka odhanaya xadiid kaloo abi umaama oo isaguna waafaqayaana waa jiraa laakiin xadiidka kale isagu waa daciif ibn abi cayaash baa ku jira sanadkiisaoo matruuka isagu waxba tari maayo marka maadaama xadiis la hayo tii uu markaa ibnu xasmi shardinaayey ku saabsan xadiis odhanaya yaynay xajinin maxram la'aantii maadaama aan la haynin waa la khasisayaa xadiiskii laftiisaaba la keena ya de markaa wax u yaallaa ibnu xasmi ma jiro allele wax uga furaan lahaayeen hadduu sixada xadiiska ka doodo ou yidhahda ma sugna riwaayada daara qudni cancana ku sugan ibnu jureyj uu cancanaynayo laakiin riwaayada bazaar cancanada waa ka marantay marka maadaama daliil gaarana la hayo waxay noqonaysaa dee in masaladu marka ay tahay awdax culammada odhanaysaa dariiqu hadduu aamin yahay gabadhu inay safartaa waa u bannaan tahay ama xajkii waa u safri kartaa amaba si caama ugu bannaynaya safarkii oo amnu dariiquun eegaya waxay qaarkood daliishadeen xadiiskii tilmaamayey daciinada oo tilmaamayey waxa weeye haddii waxaad arki doontaan gabadh markaa waxa weeye meesha shaam intay ka timaaddo xiiro iyo ka timaaddo ayaa iyadoo markaa waxa weeye aan cidnaba ka baqayn ayay kacbada ku dawaafi doontaa xadiiska sidaa sheegaya ayay markaa dariishadeen bacdi inay gabadhu keligeed safri karto jawaabtiisu waxay noqonaysaa xadiiskaasi wuxuu ka warramayaa arrin waaqicoo dhici doona ayuu tilmaamayaa laakiin bannaanaansho hadda ka hadli maayo umuuraha waaqicee dhacayaana in nebigu yidhahdo calayhi salaatu wasalaam saaya saasaa dhici doonta tilmaami mayso inay bannaan tahay waa ikhbaar can ilwaaqic laa can iljawaaz bannaanaansho lagama warramin marka uu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam yasubu aba arajuli fayasubu abaah dee inuu marka waxa ruuxii aabbihii la caaya inuu ka kale aabbihii caaya uma bannaana nebiguna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam sheegista uu sheegay tilmaami maayo inay bannaantahay tilmaami maayo umuuro badanoo nebigu ka warramaa jirta calayhi salaatu wasalaam waxyaalahaas inay dhici doonaan haddana ma sheegayso inay markaa bannaantahay wax kasta uu nebigu sii sheegay calayhi salaatu wasalaam kasaa la ysugu haystaa waa xajkii faralka ahaa gabadhu inay xajido ee xaj sunno ah yada laa ishkaal gabadhu inayna xajinaynin biduuni maxram in ama maxram weheliyo ama ninkeedii weheliyo mooye si kale inay u xajinayn iyadu ishkaal male qowlan waaxidan afarta madhaboodba waxay isla oggol yihiin biduuni maxram inay safartaa inayna u bannaanayn muctamadka afarta madhabood waa saas laakiin xajkii faralka ahaa baa khilaafku ka taagan yahay ibnu taymiya isagu wuxuu qabaa haddii ariiqu aamin yahay oo amnu ariiq u jiro inay markaa safri karto marka xaggaas wuxuu raacay qolyahaas markaa bannaynaya laakiin amnu ariiqu shartinaya safarka axaadiista waxaa soo aroortay Eh, qaarkood inay ku qaydayaan bacdulaxaadiis saddex maalmood masaafo saddex maalmood la socdo gabadhiyaynay safrin ama uma xalaal aha inay safarto ilaa wamacaha duu maxram axaadiista qaarkoodna waxay sheegaysaa masiirata yowmayn laba maalmood masaafo la socdo ayay ku qaydaysaa axaadiista qaarkoodna waxay ku qaydaysaa masiirata yowmin wa leyla habeen iyo maalin in la socdo inay gabadhii socdaashaa uma xalaal ahaa inuu maxram weheliye mooyaane axaadiista qaarkoodna waxay sheegaysaa bariid ayay sheegaysa axaadiista qaarkoodoo itlaaqaysaana way jirtaa ahlucilmiga qaarkood waxay qaateen cadadada wax ka mida ama waxay ku qaydeen bariidnimada ayay ku qaydeen qaar waxay qaateen saddexa maalmood qaarna waxay qaateen yowm wa leyla laakiin sida saxiixa waxay tahay ee culammada muxaqiqiinta bacdi ka mida ay ku tageen waa in cadadada mid gaara aan lagu gaaryeelin waay cadadadu way iskhilaafeen marka horena waa la isku khilaafsan yahay cadadku mafhuum ma mise ma laha haddii lagu socdo qowlka mafhuum ma laha dee laa ishkaal oo wax mafhuum mukhaalafaa laga qaadan maayo marka la yidhaahdo saddex maalmood lagama qaadanayo mafhuum mukhaalafa ah saddex maalmood wax ka yar waa bannaantay laga qaadan maayo masiirata yowmin waleyla leyla marka la yidhaahdana laga qaadan maayo wixii ka yar waa bannaan tahay ama masiirata yowmeyni marka la wixii ka yar waa bannaantay laga qaadan maayo wahaakada mar labaadka haddii la cadadku mafhuum waa leeyahay wakhtiga dee cadadka iskhilaafo aw idiraabo dee xaaladda noocaasi waa ka duwanti saas aawadeed sida ahlucilmi badani ay sheegeen waxay tahay waa in safaroo dhan aynay bannaanayn gabadhii in maxram la'aan ay safarto in nooc gaaroo safarka ka mida inayna ku gaar ahayn safarka kii sii dheeraa iyo kii sii dhowaa mid walba waxay noqonaysaa inay gabadhu u baahan tahay maxram yacni sida saxiixu waa saas weeye maxramka tacriifkiisu muxuu noqonayaa maxram waxaa la yidhaha man taxrumu calayhi cala ta'biidi linasabin aw radaacin aw musaahara waa nin kasta oo gabadha ay ka xaaraan tahay inuu guursadaa si abadiyana uga xaaraan tahay sabab markaa nasab aawadeed bay si markaa mu'abbadoo abadi ah oo joogto ah uga xaaraan noqonaysaa ama naasnuug sababtii ama xididnimo sababtii saddexdaa nooc baa maxramnimadu ku timaaddo ama xag nasab inay ka timaaddo ama xag naasnuug inay ka timaado ama xag xididnimo inay ka timaado iyo guur bacdi kale waxay ka cabbiraan man xaruma nikaaxuha cala ata'biidi bisababin mubaaxin waa gabadha ninku ay uu ka xaaraan noqday inuu guursada ay ka xaaraan noqotay ba maxram u noqonaya si abadiyana ay uga xaaraan tahay sabab mubaaxana ay kaga xaaraan noqotay sabab mubaaxoo bannaanna ay uga xaaraan noqotay haddii ta'biid aynay uga xaaraan noqono abadi aynay ahayn taxriimkaas maxramnimo ka iman mayso waxaa dhacda talabada qaarkood inay moodaan gabadha ninka u dumaashida ahi ee uu walaasheed qabaa inuu maxram u yahay sigaaru talaba qaarkood waxay moodaan gabadha hadduu walaasheed qabo oo dumaashidii ay tahay inuu maxram u yahay buu moodaa mase aha waayo taxriimku abadi ma aha taxriimku waa inuu abadi yahay oo weligeed marnaba ayna ku bannaanaanayn dee gabadhana wakhti mucayanayna markaa kaa xaaraan tahay oo intaad walaasheed qabtay xaaraan kaa tahay laakiin walaasheed hadday kaa dhimato ama aad furto iyadii xalaal bay kuu noqonaysa idan maxram ah in xilliga aanad guursan karin sheegi mayso maxramnimo waayo dumarka raggu qabaanba dee ma guursan kartid maxramna kuuma ah ya labada dumar dumaree walaalaana dee jamcigaa la diiday wa an tajmacuu bayna alukhtayn ila ma qad salaf marka qaydka cala ta'biid waa muhim waa qayd muhim ah waa in gabadha guurkeedu ninkaa xaaraan ka yahay cala ta'biid si abadiya xaaraan uga yahay taxriimkaasina sabab mubaaxa ku yimi ama xag nasab ama xag radaaco ama xag musaaharo ay sababtu tahay haddii intaa midnaba aynay marka ahayn ama sabab xaaraana marka ugu yimi markaa ta'biidkaasi sida licaankii oo kalea sababay yacani way licaantameen ninkii iyo gabadhii isqabay wuxuu ihi waa sinaysatay dabeedna waxay tidhi ma sinaysanoo uma qirin shantii dhaarood iyo licaankii buu maray yana waa ka daba martay si mu'abbaday u kala xaaraan noqonayaan laakiin sabab mubaaxa ah kuma iman sabab xaaraanay ku timi sabab xaaraana ayay ku timid zawjaadka nebigu sala allahu aleyh wasalam ragga muslimiinta inay guursadaan xaaraan bay ka ahayd markuu nebigu ka dhintay dabadeed dee maxaarimna uma aha oo inay la khalwoodaan ama wax la midi markaa mid u bannaan may ahayn waayo sabab nasab iyo radaaco iyo musaaharo kuma iman waxay ku timi markaysaa xurmada nebiga sala allahu aleyh wasalam ilaalinta la ilaalinayo daraaddeed bay taasi ku timi iyo inay yihiin fi dunya walaakhira cid kale markaa inay uga dambaysa inay bannaaneen marka qaydka cala ta'biid waa muhim waa inuu yahay markaa dee mid eh, yani qaangaara waa inuu yahay ninkaas maxramka ah hadduu sabi yar yahay aan cid waxba iskaga tirinayn xaaladda noocaasa maxram baan wataa waxba tari mayso maa tanfac masalada waa ka soo hadallay ibnu xasmi markuu masaladan u doodaayo inay bannaan tahay oo xajka faralkaa ah laga reebaayo waxaabuu doonay xadiiskan inuu deliishado u yidhaha xadiiskan laftiisa ay igu daliila inay bannaan tahay waxaad arkaysa ahlucilmiga wakhtiyada qaarkood xadiis keliya laba masalo isku liddiya laga deliishadaa mid baa deliishanaya caalim min alculamaa mid baa sidaa lidkeeda dhici karta inuu ka deliishado waa afhaam ikhtilaafu afhaam baa la yidhahdaa fahmadii baa iskhilaafa wajhulisilaalka uu ka deliishanaya waa maxay wuxuu yidhi xadiiska waxaa ku sugan inuu ninkan yidhi oo nabiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wa kharajat imra'atii xaaja waxay baxday ooridaydii ama haweenaydii aan qabay waxay baxday xaal ay xajinayso oo xaj doonayso yacnii xaj niyeysantahy ayay baxday wuxuu ka daliishaday ninkan wuxuu sheegay buu yidhi in markaa gabadhii baxday oo xaaje iyadoo ahoo xaj doonaysa inay baxday oo khuruujkii dhacayba nebigu taa kuma inkirinoo ma odhan maxay u baxday dembi bay ku dhacday inay baxdo waa taqriiriyey waa sugay kuma inkirin yada dembi bay la timina ma odhan mana odhan soo celiya oo kadib mar dambe markaa saara si xajkeedu uga madhnaado dembi maadaama yadii sidaa loo taqriiriyey arrinkaa aan lagu inkirin aan la amrin soo celiya horta oo ha ka soo baxdo marka arrinkaas macsiyay ku jirtaa waxay ku tusinaysaa ficilka yadu samaysay inaan markaa waxawe laa hubaara calayh wax dhiboo ku sugani inana jirin inuu maxramku raacaa waa waajib isaga saaran waajibkiisa hadduu ka soo baxana markaysaga ka soo bax haddii kalena iyada waxba kama saarnay sideeday ku xajinaysaa buuli saasuu u deliishay ahlucilmiga qaar baa ka jawaabay waxaa ka mid a ah xaafid ibnu xajar fatxulbaariga oo waxau odhanaya waxay baxday iyadoo soo xajinaysa xale xaj doonayso riwaayo kalea soo aroortay oo sheegaysa ficlan inaynay bixin laakiin rabto inay baxdo wa ina imra'atii turiidu alxaja khuruuj ma sheegin xaj bay doonaysa marka wakharajat waxaa laga tilmaamayaa iyadoo riwaayadaa kale lagu fasiraayo yani turiidu an takhruja waana dhacdaa ficilka in la sheego iyadoo laga tilmaamaayo doonista la doonaayo oo ficilka dhowaanshihii lagu dhowaaday la doonaayo in laga soo qaado oo kale sidii wax dhacay oo la sameeyey ashyaada qaar waxaan ugu daraynaa cala sabiil tawdiix hadalka sheekhaanu sii caddaynayno macnaha caynkaasu tilmaamay calaa kulli xaal maadaama marka waxaa weeye riwaayaadka qaarkood ay saa sheegayaan inaan bixitaanka weli dhicin ayaa markaa riwaayadaasina caddaynaysa waa ta kale wuxuu yidhi oo ibnu xajar ku sii daray ninkan inuu jihaadka raacaa faral bay ku ahayd waayo riwaayaadka qaarkood waxaa soo aroortay inuu ku nadray oo nadar ka dhacay riwaayadan waxay sheegaysaa un bes in lagu qoray laakiin riwaayo kaluu soo arooriyoo sheegaysa waxaan ku nadray inaan jihaado oo ghaswadaa raaco waxaan ku nadray inaan ghaswadaa raaco ayaan ku nadre marka maadaama nadarkii uu ahaa shaygii mid ka dhigaaya taacada ahaa ee lagu nadray mid waajiba ka dhigaya haddii inuun markaa nadarkiisa dariiqu ku oofiya uu heli kari lahaa dee waxaa laodhan lahaa nadarkaaga oofi marka in tani uu ka horrayso oo marka waxa weeye tan inuu sameeyaa ay laazim ahayd oo shardinimo ay ku tusinayso baa laga qaadanaya buu odhanaya calaa kulli xaal masaladu waxa weeye waa tawiilat dayl laakiin waxa weeye intaasaa iftiimin unagu filan xadiiska boqol iyo sagaal sagaaliyo afartan can abi muusa can inabiy sala allahu aleyh wasalam abuu muusa alashcari baa xadiiska laga warinaya nuskhada daaru minhaaj iyadu waxay ka bilaabaysaaba sanadka abii burday ka bilaabaysa can abi burdata radia allaahu canhu annahu samica abaahu can nabiy sala allahu aleyh wasalama qaal abi burdana waxa weeye waa ina abi muuse weeye abu muuse alashcari ayaa dhalay abi burda wuxuu ka soo wariyey bukhaari annahu samica abaahu inuu aabbihii ka maqlay oo abuu muuse alashcari ah abuu muuse alashcari waxaa la odhan jiray cabdullahi ibnu qays can inabiyi sala allahu aleyh wasalam abi muuse uu ka warinaayo nabiga calayhi asalaatu wasalaam qaala inuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam halaaatun yu'tawna ajrahum maratayn halaasatun saddex yu'towna waa la siinayaa ajrahum ajarkooda la siinayaa maratayni laba goor baa la siinayaa ajarkooda aataa waxay qaadataa laba mafcuul marka yu'towna ay yuctawnay la macno tahay mafcuulkii koowaad hadda wuxuu noqday naa'ib faacil maadaama ficilku mukhayarusiiqa u ahaa waa waawu damiirka mafcuulkii labaadna waa ajra alrajulu takuunu lahu lmah awaluhaa saddexda ka ugu horeeya alrajulu waa nin takuunu lahu lamah ninkaasoo addooni u sugnaanayso ama aad iska ibtidaysato aad markaa ku khabarto falahu ajraan alrajulu nin ninkaasoo takuunu lahu lamatu addooni ay u sugnaanaysaa oo fa yucallimuhaa addoonta waxbaraya wa yuxsinu wanaajinaya tacliimahaa barista uu waxbarayana wanaajinayo si wanaagsan wax u baraya wa yu'addibuhaa edbinaya oo edab u yeelaya edabta wanaagsan baraya oo fa yuxsinu wanaajinaya adabahaa aadaabteedana wanaajinayo akhlaaq iyo aadaab wanaagsanna baraya umma yuctiquhaa intaa dabadeedna xoraynaya fayatasawajuhaa dabeedna guursanaya iyadoo xor ah falahu ajraani laba ajar buu leeyey intaasoo camal hadduu ninkaasi sameeyo ilaahay dartiina u sameeyo laba ajar buu helaya wa mu'minu ahlilkitaabi iyo ahlu kitaabka muuminkoodii ruux muuminoo kitaabi ah dadkii kutubtii hore markaa haystay ka mid a ama yahuudi ahaa ama nasraani ahaa alladii kaasoo mu'minan muumin ahaa oo nebigaa hore rumeeyey uma aamana dabeedna rumeeyey binnabiyi sala allahu alayh wasalam nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam buu dabeedna rumeeyey falahu ajraan isaguna laba ajar buu leeyey waalcabdu iyo addoonkii alladii kaasoo yu'addii gudanaya xaq allaahi allah xaqiisa gudanaya wa yansaxu u nasteexaynaya lisayidihi sayidkiisana u nasteexaynayo yacni markaa shakhsigan leena naasix u ahoo wanaagga kula dadaalaya oo wixii wanaagsan marka u qabanaya oo u shaqaynaya oo u khidmaynaya oo u adeegaya oo raalligelinaya falahu ajraani isaguna laba ajar buu leeyihi laba ajar buu leeyihi xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim waxaanu xadiiska nebigu ku sheegaya calayhi salaatu wasalaam saddex qolo oo mid waliba ay helayaan laba ajar ay helayaan ka koowaad waxa weeye waa nin markaa eh, addoon markaa leh addoontaa uu leeyahay ayuu wax barayaa tacliimta uu barayaa ma tacliimtii diiniga ahaydba oo waajibaadka saaran ila waa qof mukallafe miyuu barayaa inay waxa waxaweye ilaahay rumayso inay waxa waxaweye waajibaadka yani wax kastoo lagu waajibiyey inay rumayso oo ictiqaadiso inay caqiidayso inuu arkaantii islaamka baro inuu waxaweye marka xijaabkii baro inuu waxaweeye marka eh, cibaadaadka siday u gudan lahayd siday u tahaaro qaadan lahayd siday u tukan lahayd siday u soomi lahayd wahaakada inuu baro mise waxaa laga tilmaamaya xagga khidmada iyo shaqada iyo marka waxaweeye siday marka nadaafadda iyo u samayn lahayd iyo siday markaa ammaanada u ilaalin lahayd wixii markaa ku saabsanaa yacni marka addoon wixii laga rabay inuu baro sida saxiixa inay labada noocba soo gelayaan baa markaa saxan oo laga tilmaamayo xaggii diintana waa baraya waajibaadka caynigae saaran xaggii markaa khidmada iyo shaqada iyo nadaafadda iyo adeegga iyo ammaanada iyo ku saabsanayd taasna waa baraya waayo haddii kale tacliim naaqisa weeye marka waxa weeye dee xaqi ilaahay inuu bara ayaa ugu horraysa tacliimtii waxa weye waata ugu mudan marka labada noocba inay soo gelayaan baa saxan fa yucallimuha fa yuxsinu tacliimaha waana edbinayaa aadaabteedana waa hagaajinayaa aadaabta in la hagaajiyo waxaa ka mid a ammaanadoodiiba ammaanadeedii baa ka mid a akhlaaqiyaadkeedii iyo dhaqankeedii baa ka mid a waxaa ka mid a runta in la baro beenta marka waxa inay iska dayso yani marka in la baro yacnii dabeecadaha wan wanaagsan inay ku la timaado ku dhaqanto in lagu barbaariyo oo markaa lagu edbiyo oo dabeecadaha xunna laga jaro wa yu'adibuha fa yuxsinu adabaha kadib buu deedna xoraynaya deedna waa guursanaya iyadoo xor ah xaqii naftiisa wuxuu ka doorbiday ilahay dartii inuu xoreeyo iyadoo madax bannaan khiyaarkeeda dabeedna markaa uu ku guursado ila marka aanu xorayn milkulyamiin baa inuu ugu tagaa ay u bannaanayd weliba marka xuquuqaha marka gabadha la qaba ay leedahayna ma laha ya oo waxyaalihii u waajibayay gabadha marka la qabo iyada uma waajibayaan laakiin mucaasharo wanaagsan dee inuu kula dhaqmo way noqonaysaa oo dee marka uu wax cunaayo wax marka uu siiyo yacni marka waxaw dhar yahu uu siiyo laakiin waxa weeye in la yidhahdo xaqulfiraash bay leedahay caynkan bay leedahay waxan bay leedahay meher bay leedahay yani markaa ashyaada noocaasi meesha kama imanayso yani habeen dhex bay leedahay haddii dumar kale laga qabo kullu daalika iman maayaan hadday marka waxa dee addoon tahay markuu doonana waa yani marka u tegaya markuu doonana waa iska daynaya laakiin marka waxa weeye dee uu xoreeyey waxay yeelatay xuquuq markaa dhammaystiran kaa waxaa lagu abaalmariyey in laba ajar la siinayo ka labaad wuxuu yahay waa nin kitaabi ahaa ama yahuudi ama nasraani ahaa oo nebigii hore rumaysnaa ama nebi ciise ama nebi muuse kadibna waxa weeye markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rumeeyey isaguna wuxuu helayaa laba ajar qur'aankana waa lagu sheegay ulaa'ika yu'tawna ajrahum maratayn kuwa ajarkooda waxaa la siinayaa laba goor baa la siinaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam warqaddii uu hiraqla u diray boqorkii ruum heraqla uu diray waa ku sugnayd inuu yidhi aslim taslam iyo ajarkaaga laba goor baa lagu siinayaa haddii aad islaamto ka saddexaad waxa weeyaan waa addoon xaqii ilaahay iyo xaqii sayidkiisa labadaba gutay waalcabdu aladii yu'addii xaqa allaahi wa yansaxu lisayidii naasixna wuxuu yahay sayidkiisa nasteex buu yahay wuxuu kula dadaalayaa wanaagga ayuu markaa kula dadaalaya xaqi ilaahay waa gutay hadday tahay iimaankii hadday tahay arkaantii islaamka yani intuu kari karayey xaqii sayidkiisana waa guto yani markaa si daacada ayuu ugu shaqaynaya oo ugu nasteexaynaya ugu khidmaynaya u raalligelinaya isaguna ajarkiisa wuxuu leeyahy laba goor ayuu leeyihi haddii addoon ay tahayna waa saasoo kale addoontii markaa xaqeeda iyo xaqa sayidkeedaba gudatay iyaduna marka waxay noqonaysaa labada ajarba inay helayso ayay noqonaysaa wa yansaxu lisayidihi nasaxa marna mafcuulkay toos u qaadataa marna xarafka laam bay ku gaadhaa labaduba waa jirtaa laakiin waxaa fasaaxo badan in laamka inay ku gaadho sida xadiiskaba ku sugan wayansaxu lisayidih carabi ahaan waxaa bannaanayd wayansaxu sayidahu laakiin alafsax waa in laamka la gesho in aradtu an ansaxa lakum marka laamkaas in lagu gudbiyo ayaa afsaxo fasaaxa badan xadiiska boqoliyo konton can ibni cumara radia allahu tacaala canhuma nahaa rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam can qatli nisaai wasibyaan cabdulaahi bni cumar waxa uu yidhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu reebay can qatli nisaai wasibyaan dumarka in la laayo waa reebay oo waa diidey wasibyaani carruurta in la laayona nebigu calayhi salaatu wasalaam waa reebay oo waa diidey yacani labada midnaba ha laynina ayuu yidhi oo dumarkii gaalada ahaa ee xarbiyaadka ahaa ha dilina ubadkoodiina ha laynina xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxaa dhacday in nabigu calayhi salaatu wasalaam ee dagaaladiisii jihaadka ahaa qaar ka mida ayuu wuxuu ku arkay gabadh la dilay markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam maa kaanat haadihi lituqaatila maa kaanat haadihi lituqaatila tani may ahayn mid rabtay inay dagaalanto may ahayn markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam reebay uuna markaa u dhawaaqay oo yidhi markaa u sheega yani markaa khaalid oo ka horeeya yani markaa gabadh ha dilina kadib wuxuu reebay nahaa can qatli nisaa'i wasibyaan yani wixii maataa in la dila ayaa la diidayaa marka la jihaadayo oo gaalada maatadoodii dumarkoodii iyo caruurtoodii in la dilaa la diidaya iyagoo muslimiintii laynaya oo la dagaalamaya oo iyagu hadda cidnaba aan dhaafayn ayaa haddana waxa weye waxaa lagu yidhi halaynina markaa dumarkooda iyo carruurtooda halaynina xataa iyagu hadday dilaan lama dilayo iyagu hadday dilaan laguma argoosanayo lama odhanaayo annaguna maatadoodi iyo dumarkooda iyo carruurtoodaan laynayna waayahay marka waxaa laga hadlayaa gaaladii xarbiyiinta ahayd ayaa la diidayaa in marka waxa dumarkoodii iyo carruurtoodii la laayo hal mar waa la layn karaa waa goorma waa hadii dumarkii carruurtu ay dagaalamaan carruurtii waxaa dhici karta dee intaynay qaan gaadhin oo dhan waxa weeye carruur baa la xisaabinaya dee marbuu dagaalami karaa ama hub loo dhiibi karaa ay dhici kartaa dee isagoo kuray ah dee inuu dagaalamo dumarkiina waaba dhici kartaa inay dagaalamaan hadday dagaalamayaan qasdan baa loo dilayaa waa min baabi e, difaac dafci layska daafacayo sharkooda layska daafacayo daraaddeed baa loo dili karaa taas waa laysla ogoliyey way cilada loo diiday marka horeba marka in la laaya waa maxay maa kaanat hadii lituqaatila tani may ahayn mid rabtay inay dagaalanto marka marba haddaynay dagaalamayn in la dilo maaha waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum la dagaalama fii sabiili illahi waxaa kula dagaalantaa jihaadkii aladiina yuqaatiluunakum kuwa idinla dagaalamaya kuwa shanigoodu qitaal yahay aladiina yuqaatiluunakum waxaa loo jeedaa ficlan kuwa idinla dagaalamayey mise waxaa loo jeedaa aladiina sha'nuhum alqitaal kuwa idinla dagaalami kara walow ficlan markan yaan idinla dagaalamayna ya laba wajaa ku sugan tafsiirka aayadda hadday ficlanba idinla dagaalamayaan laa ishkaal noocay doonaanba ha noqdaan in lala dagaalamayo oo la laynaayo haddii sha'nigoodu eh, dagaal yahay sida khaalibka ah waa ragga xoogga ah dee waxa weeye markaana iyaga waa lala dagaalamaya walow ficlan ba markayana dagaalamayn laakiin sida haalibkaa dumarka shanigoodu qitaal maaha dagaal maaha xaalaad naadiri waa jiraan waa min hayr ilhaalib laakiin waxay noqonaysaa naadir wanaadiru laa xukma lah naadirkuna xukum ma leh saas aawadeed cidda shanigooda aanu qitaalka ahayn sida marka odayaashii gaboobay ama raqayada iska ahaa ee gaalada ahaa lama laynayo mooyaane dee inuu markaa dagaalamo odaygaa gaboobe dee da'da ahi hadduu dagaalamo walow xagga ra'yigiiyo taladaba ha ka dagaalamee oo dagaalkii uu ka talinaayo marka waa la dilayaa waa sababta durayd ibnu sima loo dilay ghaswadii ghaswatu xunayn waxaa jiray nin oday ahaayoo da' ahaa oo boqol iyo labaatan jir ah oo gaaladii ka mid ahaa waxaa la odhan jiray durayd ibnu simma nin dhallinyaro ah ayaa talada reerka markaa watay ma haystay waxay ula muuqatay inuu markaa yidhaahdo wax allo wixii hawaasin xoolo iyo maato iyo rag yaan la kala harin faranta ha la wada yimaado odaygan durayd ibnu sima wuxuu ku yidhi war maatada iyo markaa waxa weeye xoolaha faranta ha keenin meel dambe inoo geey cidda rag ee dagaalamaysuun faranta keen markaasuu yidhi maya waxaan doonayaa ninna inaanu cararin oo is idhaha waxba kuuma dambeeyaanoo nafta la dul dhigaan doonayaa buui ya cid cararta inayna jirin oo markuu is yidhaahdo maatana kuuma dambayso xoolana kuuma dambeeyaan in la mintidooo nafta la duldhigo ayaan rabaa wuxuu ku yidhi tala ma haysid ina almunhazima laa yarudduhu shay nin hadduu jabo wax celiyaa ma jiro wax celiyaa ma jiro wuu ka diidey dabeedna wuu calacalay laytanii fiiha jadac akhubbu fiiha wa adac alla tollaay maan dhallinyaraado maan xoog lahaado yacni taladii waa laga hoos qaadi waaye maadaama ninku markaa talada uu ku jiro dagaalkii dee uu ka mid ahaayo uu ka arriminayey waa la dilay nebiguna ma odhan markaysaga ninkan dee itaal kuma jirine maxaa u disheen ma odhan durayd ibnu simma ya waayo talada iyo arrimintu waxay ka mid tahay dee markaa dagaalkii bay ka mid tahay dagaalku imu wuxuu noqdaa ima bilqawli wa ima bilficli mid walba waa noqdaa wakadalika qofkii dumarayd hadday dagaalanto iyadana waxa weye waa la dilaya waxaa dagaalkii la mida ah, hub inaynay soo qaadanay musanawdo oo ragga markiisa ku musanaabayso ya oo ay markaa waxaweye leedahay yani waxaweye tirtirsinayso ay daba joogto ka baqa dhiri gelinayso hadday sidaas tahay dagaalka way ku jirtaa waxay noqonaysaa markaa tuqaatilu bilqawli bilisaaniha carabkeeday ku dagaalamaysa carabkeeday ku dagaalamaysa marka xaalkaana waa saas weeye mid kale waxa bannaan qasdan yadaan loo dilaynin waxa gaalada lagu ridayaa haddii biduuni qasdin ugu dhacana maatadooda iyo carruurtooda yadaan loola kicin aan lagu talagelin taasna laa xaraj waa tii xadiiska ay ku soo aroortay saxiixaynka bukhaariiyo muslim min xadiisi sacbi ibni jahaama su'ila rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can ahli lbeyti min almushrikiina yubayatuuna fayusaabu min daraarihim wa nisaa'ihim nebiga waxaa la weydiiyey calayhi asalaatu wasalaam qolo guri u saaxiiba oo mushrikiinta ka mida oo habeen la miraayo oo wixii lagu ridayey dumarkoodii iyo carruurtoodiina uu haleelayaan wax kaga dhacayaan ka warram arrinkaa dembi ma lagu qabaa qaala hum minhum nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyagay ka mid yihiin bimacnaa la xukun bay yihiin la xukun bay yihiin taasi waa maxay waa goorta aan loola qasdin oo iyaga loola kicin ee wixii markaa raggooda lagu ridaayey biduuni qasdin uu iyaga u asiibo xaalka noocaasa inaan xaraj ayna lahayn oo dhib ayna lahayn oo dembi lagu qabin ayaa laga qaadanaya taana saas yada ah e, weeyaan xadiiskan looma deliishan karo sida markaa qolyaha xanafiyadu u deliishadeen qofka dumari hadday riddowdo inaan la dili karin baabka uu ku saabsanaa baabu ridda ma ahayn wuxuu ku saabsanaa baabkii dagaalku ku saabsanaa xadiisku marka dumarka yaan la laynin marka la sheegaayo waxaa laga hadlayaa dumarkii xarbiyaadkaa baa looga jeedaa asbaabtaya siduu ku soo arooray baana caddaynaysa ama hadday qofka dumar hirdowdo diinta islaamka ka noqoto xukunku wuxuu noqonayaa dil buu noqonayaa sida jamaahiiru ahlicilmiba ay qabaan oo ay ka mid yihiin almadaahib athalaasa saddexda madhab oo kale shaaficiye iyo xanaabilo iyo maalikiyo iyo ahluxadiiskuba ay qabaan waxaan loo dariishanaya xadiiska bukhaariga man badala diinahu faqtuluu shaksi kasta man waa adawaatu shari bay ka midtah waa adaatu sharin adatu shardiguna wuxuu faaiideynayaa cumuum buu faa'iideynayaa lab iyo dhadig ba caanba ku yahay man camila saalixa min dakarin aw unthaa wa huwa mu'minun falanuxiyannahu xayaatan tayiba marka man inta la yidhaahdaa lagu caddaynayaa lab iyo dhadigba waman yaqnut min minkunna iyagoo dumarkii gaarnimo loo sheegaya manta lagu isticmaalaya wama shumuulu man liunthaa janafuu wa fii shabiihi lmuslimiina ikhtalafuu yacni man inay cumuum faa'iidaynayso oo dumarkiiyo ragguba soo gelayaan meel looga iishaa ma jirto saas aawadeed labka iyo dhadigaba waa cammimaysa man badala diinahu faqtuluu ku kastoo bedela diinkiisa oo diinkiisa ka noqda marka waxaa soo gelaysaa nin hadduu yahay iyo hadduu qof dumara yahay ku kastoo ridooba in la dilaayo weeyo xukunkiisa uu dil yahay tabdiilka uu diinta beddelay aawadeed ayaa markaa loo dilaya taasaa loo dilaya saas aawoodee xadiiskani daliil uma aha gabadhii hadday markaa ridowdo oo diinta ka laabato inaan markaa waxaa la dili karin xadiisku miduu daliil u yahay ma aha xadiiskana laga qaadan maayo xadiiskana lagama qaadanayo dumarkii gaalada ahaa iyo ubadkii gaalada markii iyagu dagaalka aynay baashirayn aynay iyagu dagaalamaynin inaga innaga sheegnay inaan la dilayn oo qastaan loo dilayn waxaa la samaynaya haddii laga qaalib noqdo waa la qafaalanayaa oo waxa weeye waxay noqonaysaa in waxa weeye maxaabiis laga dhigto la kaxaysto yacni markaa taasay noqonaysa marka dil waa ka reeban yihin hadha waxa bannaan in addoommo laga dhigto waxaa kaloo bannaan madax furad in laga qaato ayaa bannaan waxa kaloo bannaan haddii maslaxa ay u muuqato in loo cesho marka laakiin arrinka ku saabsanaa dilku meesha waa ka baxay horrayse iyo dambaysaba oo qaar la dilaayo markaa noqon maayaan laakiin addoonsi la addoonsadaa waa ka iman karaa waxay ku xidhan tahay laazim ma ahee yacni waxa weeyaan in aslax loo arko ayay ku xidhan tahay oo waxa weeye xaakimka muslimkaa baa ka ijtihaadaya yacni intaa tuu yeelayo isaga ayaa ka ijtihaadiya taana saas yada weeye halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk